alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsala allahu cala muxamadi wacala ali muxamed wasalama tasliima kasiira waxaynu ku soo jirnay tafsiiru suurati ali cimraan baynu ku soo jirnay waxaynu ka bilaabaynaa in sha allahu tacaala aayadda boqol toddobaatan iyo laba min suurati ali cimraan qaala allahu tacaala aladiina istajaabuu lilahi walrasuuli min bacdi ma asaabahum alqarx liladiina axsanuu minhum waataqow ajrun cadiim aladiina istajaabuu lilaahi waalrasuuli min bacdi maa asaabahum alqarx waxaa bannaan in laga sifeeyo almu'miniina waxaa kaloo bannaan in la ibtidaysto oo mubtade loo fasiro oo markaa lagaga khabro liladiina axsanuu minhum wattaqow ajrun cadiim lagaga khabro waana sida jalaalaynku maraaya waxaa kaloo bannaan ficlin loo qadaro waxaa kaloo bannaan in waxa weeye khabar laga dhigo oo la yidhahdo mu'miniintaasi waayo aladiina ay hum aladiina aladiina istajaabuu lilaahi waalrasuul mu'miniinta ilaahay ajarkooda lumin maayo aladiina kuwaasoo istajaabuu ajiibay lillaahi allah ajiibay oo amarkiisa qaatay wuxuu ka reebayna ka tegey lilaahi allah ajiibay warasuuli rasuulkana sala allahu alayh wasalam ajiibay oo yeedhmada allah iyo rasuulkiisa u yeedhayaan oo iimaankiiyo tawxiidkiiyo taacada ugu yeedhayaan ajiibay oo aqbalay oo raacay jihaadkana ugu yeedhayaan min bacdi maa asaabahum alqarxu markuu dhaawucu haleelay dabadeed ilaahay iyo rasuulkiisa ajiibay marka oo rasuulku ku yidhi calayhi salaatu wasalaam u soo baxa jihaadka aqbalay inay u soo baxaan oo raacay rasuulka sala allahu alayh wasalam liladiina axsanuu kuwii samafalay waxaa u sugnaaday minhum oo mu'miniinta ahaaday mintu waa bayaaniya dhammaantood yacni markaa waa ixsaan bay la yimaadeen waataqow allah ka baqay ajrun cadiim ajar weyn baa u sugnaaday aladiina qaala lahum annaasu ina annaasa qad jamacuu lakum aladiina kuwaasoo waxaa bannaan aladiina inaad aladiina ka beddesho waxaa bannaan inaad ka sifayso waxaa bannaan inaad ficil u qadarto ama mubtade u qadarto aladiina kuwaasoo muuminiintii baa la sifaynayaa qaala lahum annaasu ay yaga ku yidhaahdeen dadku ina annaasa qad jamacuu lakum inna annaasa dadku qad jamacuu lakum waa isu soo kiin urursadeen idinka aawadin bay u soo urureen fakhshawhum ka baqa fazaadahum wuxuu u kordhiyey odhaahda sidaa lagu yidhi iimaanan iimaan buu u kordhiyey faacilku wuxuu noqonayaa damiir markaa la qadarayo huwa ah oo u noqonayo qowlkaas odhaahda sidaa lagu yidhi ama maquulka caynkaas fazaadahum wuxuu u kordhiyey iimaanan iimaan buu u kordhiyey wa qaaluu waxay yidhaahdeen xasbuna allah kaafiga yaganna kaafinaya waa allah weeye allah baa na kaafinaya oo nagu filan wa nicma alwakiil ku la tala saarto ayuu u wanaagsanaaday yacni huwa allah fanqalabuu way laabteen oo way gaddoomeen binicmatin min allaahi wa fadl binicmatin nicmay la laabteen nicmadaasoo min allaahi xagga allah ka ahaatay wa fadlin iyo fadli bay la laabteen lam yamsashum suu waxay fadli iyo nicmo la laabteen xaal lam yamsashum aanu taabanninoo haleelin suu'un xumaato wax xumaati habay yaraatay ayna haleelin ridwaan allah watabacuu waxay raaceen inqalabuu ku cadaf watabacuu waxay raaceen ridwaana allah raallihaanshaha ilaahay ayay raaceen waxaa loo jeedaa wixii allah kaga raalli noqonayay la yimaadeen wallaahu allah duu fadlin waa mid gallad iyo nicmayn u saaxiiba fadligaasoo cadiimin weyni badan inamaa dalikum ashaytaanu yukhawifu wliyaa'ah inamaa dalikum kiinaasi wuxuu ahaaday odhaahda ahi ashaytaanu odhaahdii shaytaanka ama ficilkii shaytaanku ahaado mudaaf loo qadaro qowlu shaytaani ama wa daalika ismu ishaaruhu ku dhacaayo qowlka hadduu qowlka ku dhacayona dee qowlku shaytaanka laftiisii ma aha ee wuxuu noqonayaa markaa ficilkii iyo odhaahdii shaytaanku noqonayo calaa haada mudaaf baa loo qadaraya waa haddii mushaarka laga dhigo qawlka laga dhigo ama maquulka laga dhigo bicibaara ukhraa haddii laakiin cidda tidhi la sheegaayo oo la yidhaahdo dalikum waxaa loo jeedaa cidda sidaa idinku tidhi ina annaasa qad jamacuu lakum fakhshawhum innamaa daalikum kiinaasi wuxuu ahaaday alqaa'ilu lakum dalik ka sidaa idinku odhanaayo ina annaasa qad jamacuu lakum fakhshawhum ka idinku odhanaya wuxuu ahaaday oo qura ashaytaanu shaytaan buu ahaaday ile shayaatiintii waxay leeyihiin insi iyo jinni be shayaaiina alinsi waaljinni yuuxii bacduhum ilaa bacdin zukhrufa alqawli ghuruura yukhawifu wliyaa'ah xaaluu cabsi gelinaayo shaytaanku idin cabsi gelinaayo yukhawifukum baa macnuhu dhacayaayo mafcuulkii baa la xadfay hore awliyaa'ahu ay biawliyaa'ihi wuxuu idinku cabsi gelinayaa oo idinku bajinayaa awliyadiisa iyo saaxiibadiisa gaalada ah buu idinku cabsi gelinayaa idinku bajinayaa ou leeyahay ka baqa iskama celin kartaan falaa takhaafuuhum allah wuxuu yidhi falaa takhaafuuhum ha ka baqannina wakhaafuun aniga iga baqa wuxuu asalku wakhaafuunii buu ahaa nuunkan waa nuun lwiqaaya maadaamuu nuun wiqaayo yahay waxaad garanaysaa yaa ulmutakalim inay ka maqan tahay meesha wakhaafuunii asalku ahaa marka nuunkani wuxuu ku tusinayaa ya'da meesha ka go'an buu ku tusinayaa meelaha nuun nuunliqaayaha marka qur'aanka la akhriyana quraada qaarkood baa nuunka isbaatiyaba oo yacquub oo axad alquraa'i halaasa tamaam alcashara yacni mawaadicdaa yada isagu waa isbaatiyaaba wakhaafuunii buu akhriyaa addamaarta yacni aniga iga baqa yacni ficilku wuxuu ahaa amaro waa mabniyun calaa xadfi yacni marka waxa weeye yani marka calaa xadfi nuun wakhaafuuni aniga iga baqa allah yidhi in kuntum mu'miniin haddaad mu'miniin tihiin yacni aniga iga baqa oo ha ka baqina markaa gaalada ha ka baqina saasaa macnuhu dhacaya aayaddan allah uu yidhi aladiina istajaabuu lilaahi waalrasuuli min bacdi maa asaabahum alqarx dhaawaca haleelay waxaa loo jeedaa yowma uxud maalintii uxud baa loo jeedaa maalintii uxud waa tii saxaabo badan la laayey oo gaaladu ay laayeen saxaabo badanna ay dhaawacmeen ilaa nebiga calayhi salaatu wasalaam baa la dhaawacay oo dhaawac la gaadhsiiyey dhooshaa laga jebiyey wejigaa laga dakhray yacni labadaa arrinba waa ku dhaceen marka yacni nimankii gaalada ahaa waxay dooneen inay soo noqdaan inay soo noqdaan bay dooneen taasaa markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi markaysa markaa soo baxa aan markaa ka hor tagno markaa saas si kalena waa loo dhigaayo waxaa kaloo la yidhaahdaa ballan markaysagaa lagu ballamay sannadda soo socota xilligan xilligiisa ayaa jirtay markaa dabeedna abaar baa ku dhacday quraysh gaaladii quraysheed markii abaari haleeshay bay waxay noqotay inay yidhaahdaan ma bixi karno dabeedna si ayna iyagu uga maqnaanin mawcidkii iyo ballankii ee looga wada baaqdo bay nin soo direen nucaym ibnu mascuud athaqafi la odhan jiray ninkaasoo reer bani sakiifa la diray oo waxaa la yidhi xoolaannu ku siinaynaaye orda maxamed naga baajiyo waxaa tidhaha nimankii jumuuc fara badan bay isku soo urursadeen yacni ha u bixina nasteex baan idin ahay yacni marka waxa meeshii beder baa ballanku ahaa marka halkaa ha ugu bixinoo ha ugu tegina jamaca aad iyo aad u badan bay isku soo urursadeen yaa haddii halkiinna idinku yimaadaanu iska daafaco war hoy meeshaa ha ugu bixina farriinta noocaasa naga gaadhsiiyey halkii buu markaysaga nucaym ibnu mascuud athaqafi ayaa marka waxa weeyaan markaa yimi sidii buu ku yidhi markaysagaa muslimiinta oo ku yidhi waxa weeye way isu soo keen urursadeen jamac badan baynay doonayaan iyo ciidan aad u fara badanoo camaaryalaya inay ku yimaadaan meeshii beder marka ha u tegina dee halkii difaac ka gala nasteex buu iska dhigayaa marka xoolahaasaanu dee bislaysanayaa dee waana gaaloo markan ma islaamin beriga dambuu islaami doonaa oo muslim noqon doonaa waayahay markaasaa dabeed aayaddani arrinkaasay sheegaysa aladiina qaala lahum annaasu ina annaasa qad jamacuu lakum fakhshawhum fazaadahum iimaana wa qaaluu xasbuna allah wanicma alwakiil kadib waa baxeen nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo muslimiintii la socotay halkii lagu ballansanaa wakhtigii ay ghaswatu uxud dhacday xilliga xilligeeda oo beder ahayd ayay markaa tageen gaaladii quraysheedna waa ka baaqdeen oo may imanin weliba tijaaraad iyo waxna waa wateen yaa waa jihaad maca alcamal jihaadkiina waa loo baxay tijaarana waa lagu dhex wataa tijaarana waa lagu dhex wataa halkiibaa dabeed markaysagaa suuq dad badanoo isugu yimi meeshii oo tijaaro iyo wax u yimi oo wax ku kala iibsanayay la kulmeen baayic mushtarkiina waa ka macaasheen wax dagaalana lamay kulmin halkii bay ka soo nabad noqdeen dee qoladii qureysheed markaa waa ku dhacday ya saas ayay markaa ugu dhacday marka waxaa laynoo sheegayaa mu'miniintu inay allah tala saaranayaan cabsigelinta cidda cabsi gelinaysee shayaadiintaana inaynay yacni u baqanaynin waa inay u joojinayn odhaahdii lagu cabsi gelinayeyna iimaan bay u kordhinaysaa maadaamay tawakul markaa la yimaadeen iyo sabri iimaankuna waa ziyaada aayaddu waxay ka mid tahay min dalaa'ili ictiqaadi ahli sunnati waljamaaca dalaa'isha u daliilka ah ictiqaadka ahlusunna waljamaaca ana aliimaana yaziid wayanqus in iimaanku ziyaado nuqsaamana inuu ziyaado aayadda waa ku sugan tahay fazaadahum iimaana iimaanku waa ziyaada saas aawadeed qowlka saxdii waa inuu iimaanku kordho marba hadduu kordhaayana dee intaanu kordhin ka hor wuxuu ahaa anqas minhu mid xagga nuqsaanta ka xigoo yacni markaa ka nuqsaansan buu ahaa marka shayga hadduu ziyaadaayo wuxuu ku tusinayaa haaliban dee waana nuqsaamaa adilada markaa nuqsaanta ku soo aroortayna dee waaba jirtaaba maa ra'aytu min naaqisaati caqlin wa diinin aklaba lidii lubbin minkun waatuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiiska saxiixa markuu dumarka sheegaayay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu idhi ma arkin qaar caqligooda iyo diinkoodu naaqis yahay oo uga rayn badan ama uga qaalib noqosho badan nin caqli u saaxiiba cid idinka markaa idinka qaalib noqosho badan ma arkin buu yidhi dumarow oo iyadoo caqligiinna iyo diinkiinnaba naqsi ku jiro ayaa haddana maca daalik aa markaa ka qaalib noqotaan nin markaa waxa weeye caqligiisu dhammaystiran yahay aa ka qaalib noqotaan yacnii xadiiska saxiixa ka saa sheegaya nuqsaanu diin waa nuqsaanu liimaan diinta naaqiska ahi waxay noqonaysaa iimaan naaqisay noqonaysa ta kale waata nebigu calayhi salaatu wasalaam uu sheegay yani marka yukhraju min annaari man kana fii qalbihi misqaalu dinaari min iimaan misqaalu dirhamin min iimaan misqaalu darati min iimaan adnaa adnaa adna misqaali darati min iimaan xadiiskaasina waa soo arooray saddex goor inuu ku celinayo nebigu calayhi salaatu wasalaam misqaalu darra oo iimaan ah wax ka yar wax ka yar wax ka yar wax ka sii yar dadka qaarkood waxa la misqaalu min iimaan diinaar wax la miisaana oo iimaana dirham wax la miisaana oo iimaana misqaalu darra oo min iimaana haakada tafaawudkaasi wuxuu caddaynayaa iimaanku inuu nuqsaamo ziyaadana ayuu caddaynaya toban ah, mawdic in ka badan bay ku soo aroortay ziyaadada iimaanka iyadoo laynoo sheegaayo qur'aanka ay ku timi ya yacni markaa toban mawdic in ka badan bay ku aroortay marka halkanna waa ka mid mawaadic kalena waa jiraan marka qowlka xanafiyada qaarkood ay yidhaahdeen iimaanku mana ziyaado mana nuqsaamo murji'aduna caamatan ay yidhaahdeen iimaanku mana ziyaado mana nuqsaamo bal xanafiyada qaarkood kutubtooda fiqiga ay ku qoreen sida baxruraa'iqa iyo in la yidhaahdo iimaanku waa ziyaadaa waana nuqsaamaa waxay ka mid tahay maqaalaadka kufriga ee gaalnimada ah baxruraa'iq wuxuu ka mid yahay kutubta fiqiga xanafiyo ee muctamadkaa buu ka mid yahay haddana maca daalik waxaa ku sugan markuu aqwaasha kufrigaa ka hadlaayo wa minha wa minha wa minha waxaa ka mid a ah alqawlu biana aliimaana yaziidu wayanqus ya iimaanku waa ziyaadaa waana nuqsaamaa baa ka mid ah hadallada kufriga hadalka noocaasi waa hadal baatila yacni markaa weeye oo nusuusta iyo adilada bimacnaa aayaadka qur'aanka iyo axaadiista nebiga sala allahu aleyh wasalam iyo ijmaacii salafka intaba khilaafsan inta mid walba khilaafsan waa sababta marka xanafiyada qaarkood ay yidhaahdeen isweydiiyeen xanafiyada iyo shaaficiyadu ma isguursan karaan xanafiyada iyo shaaficiyadu ma isguursan karaan ay markaa yidhaahdeen waxa weeye qaarkood isma guursan karaanoo dee ana mu'minun in shaa allah markay yidhaahdaan dee iimaankooday ka shakinayaan iimaankoodii lamashi ay ku xidhayaan in shaa allah marka maadaama marka waxa weeye shaki ku jiro yacni waxa weeye oo shaki soo galay dee ma guursan karaan ilaa markii dambe uu soo baxay muftigii weynaa ee xanafiyada ee mufti saqalayn loo bixiyey mufti saqalayn muftigii saqalaynka loo bixiyey dabeedna markii la su'aalay uu yidhi yacni waxa weeye ninka xanafiga ahi gabadh shaaficiye waa guursan karaa qultuhu tanziilan bimanzilati ahli ilkitaab ninku hadduu xanafi yahay inantuna shaaficiye tahay waa guursan karaa mufti saqalayn baa ku fatwooday qultuhu tanziilan bimanzilati ahli lkitaab waxaana sidaa u idhi buu ihi meesha ahlu kitaabka aan dejinaaye meesha ahlu kitaabka waayo ninka muslimkii gabadh kitaabyada dee waa guursan karaa lalcagsu sidaa lidkeedu laakiin ma bannaana almuhim iimaanku cinda ahli sunnati waljamaaca waxa weye waa ziyaada waana nuqsaan waana sida nusuustu sheegayso in sha allahu in iimaanka lagu xidhaana ma aha markaa mid shaki keensanayo yacni asalkii iimaanka in laga shakisan yahay muraadku ma aha wa innamaa nastathnii lilcamal waatay markaa a'immadu yidhaahdeen sida imaam axmed ibnu xambal wahayruhu ay cabbireen iimaankii qowliyo camal buu ka koobnaa ataynaa bilqowl qowlkii waa la nimi waa annagaan ashahaadannay wa innamaa nastathnii lilcamal camalka daraaddii baan u istisnoonaynaa istisnaaga u gelinaynaa oo dee awaamirtii inaanu la wada nimi waajibaadkii iyo muxaramaadkii inaanu ka wada tagnay iskuma hubno innamaa nastasnii ilcamal marka waxa weeye dhammaystirka iimaankii la dhammaystiray baa shaki hadduu soo galin looga jeedaa laakiin shay muxaqaqaba waa la geliyaa markaysagaa insha allahu waa la yidhaahdaa latadkhulunna almasjid alxaraama in shaaa allahu aaminiina muxalliqiina ru'uusakum muqasiriina laa takhaafuun shay xaqiiqa a baynay ahayd inay markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo mu'miniintuba masjid xaraamka ay geli doonaan oo ay markaa cimraysan doonaan qaar timaha xirta iyo qaar gaabiya intaba haddana maca daalika in shaa allaahu ayaa markaysaa markaa la geliyey marka wakhtiyada qaarkood insha allahu litabaruk ama litaxqiiq yacni marka ayaa loo geliyaa wakadalika marka waxaa xabaalaha la booqanayo assalaamu calaykum ahla addiyaari min almu'miniina waalmuslimiina wa ina in shaaa allahu bikum laaxiquun in la haleelaayo geerida loogu tegayo oo siday u dhinteen dadkaa hore loo dhimanayana waa shay muxaqaqoo yaqiina weeye ee shay markaa laga shakisan yahay maa shay laga shakisan yahay yacni waxaweye ma aha marka waxa weeye shaki hadduu markaa looga jeedo shaki wuxuu dhacayaa kamaalka iimaanka laakiin asalka iimaanka lagama shakinaayo wax kastoo insha allahu la geliyana macnaheedu maaha in laga shakisan yahay waayahay yahay wa qaaluu xasbuna allah wa nicma alwakiil waxay yidhahdeen kaafiga yagu waa allaah ku la tala saarta allah baa u wanaagsanaaday yacni markaa umuuraha isaga loo bandhigo maqaaladani waa maqaala cadiima maqaala weyn wey odhaah weyn wey cabdullahi ibnu cabbaas waxau ihi sida bukhaariga ku sugan xasbuna allah wanicma alwakiil qaalaha ibraahiimu xiina ulqiya fi nnaar wa qaalaha muxammed sala allahu alayh wasalam yacni nebi ibraahim iyo nebi muxamedba waa yidhaahdeen xasbuna allahu wa nicma alwakiil oo ibraahim markii naarta lagu tuuraayo dabka lagu ridaayey oo gaaladii ay dabka oogta ashideen dabeedna markaa ay ku tuureen xasbuna allah wa nicma alwakiil buu yidhi wa kadalika nebi muxamedna calayhi salaatu wasalaam mu'miniintuna waa la yidhaahdeene isaguna waxa weeye markii lagu yidhi ina annaasa qad jamacuu lakum fakhshawhum isaguna markaa waa yidhi xasbuna allah wa nicma alwakiil wakhtiyada kurubaadka waa la yidhahdaa xasbuna allah wa nicma alwakiil waa maqaala cadiima hadal aad iyo aad u weyn weeye marka wakhtiyada shadaa'idda iyo kurbaadka yacni hadalkan waa la yidhaahdaa aad bayna u fiicantay in la yidhaahdo cinda ashadaa'idi waalkurbaat ciddii allah tala saaratana allah waa kaafinaya waman yatawakkal cala allaahi fahuwa xasbuh ku kastoo allah tala saarta allah waa kaafigiis ilaahay waa ka kaafiyey sharkiya cadowiyada fainqalabuu binicmatin min allaahi wa fadlin lam yamsashum suu waxay la soo laabteen nicmo ilaahay iyo fadli bay la soo laabteen wax dhibina may taaban raallihaanshihi ilaahayna way raaceen yacnii waxa allah kaga raalli noqonayo bay raaceen la yimaadeen ayay la yimaadeen aladiina istajaabuu lilaahi waalrasuuli min bacdi maa asaabahum alqarx aladiina kuwii istajaabuu ajiibay ee aqbalay ee yeelay lilaahi ilaahay ajiibay waalrasuuli rasuulkana sala allahu alayh wasalam ajiiboo aqbaloo yeelay ducaa'ahu yeedhmadiisii uu u yeedhay bilkhuruuji lilqitaal bixista ay dagaalka u soo baxaan bixista ay soo baxaan yeedhmadu ugu yeedhay ee ajiibay ee yeelay lilqitaali dagaalka daraaddii ay u soo baxaan ama lilqitaali ay ila alqitaali xagga dagaalka ay u soo baxaan oo laamka la yidhaha waa bimacnaa ila lama araada abuu sufyaana wa asxaabuhu alcawda markay dooneen abuu sufyaan iyo ciidamadiisii asxaabtiisii alcawda soo noqod ay dooneen ay soo noqdaan wa tawaacaduu ay la ballameen maca anabiyi sala allahu alayh wasalam nebiga la jirkiisa calayhi salaatu wasalaam wa asxaabihi nebiga iyo asxaabtiisa la jirkooda ridwaanu ullaahi calayhim suuqa badrin suuqa bader ay kula ballameen alcaama almuqbila sannadda soo socota inay suuqa bader laysugu yimaado yacni sidaa ay kula ballameen min yowmi uxud sannaddaa laga tiriyo maalintii uxud maalintaa maalinteeda sanadka soo socda haynoo ahaato markaysaga ceelkii beder iyo suuqii beder haynoo ahaato waxay ajiibeen allah iyo rasuulkiisa min bacdi maa asaabahum alqarx markii dhaawucu haleelay dabadeed biuxudin uxud ku haleelay baad waa darfiyo wa khabarulmubtada'i mubtadaa khabarkiisuna liladiina axsanuu minhum waataqow ajrun cadiim yani marka khabarkii waa markaa ka dambe weeye liladiina kuwii waxaa u sugnaaday yani jumladan marka waxa weeye mubtadiya khabarka ka kooban waxay khabar u noqonaysaa mubtadaha horay u noqonaysaa liladiina kuwii waxaa u sugnaaday waa khabar muqadam ah ajrunta dambe ayaa mubtadihi ah marka jumlada khabarkiiyo mubtadaha ka kooban ayaa waxay noqonayaan yani markaa khabar u noqonayaan mubtada hore liladiina kuwii waxaa u sugnaaday axsanuu samafalay minhum oo yaga ku bayaansana ama yaga ahaaday xaalay yaga yihiin mintu waa bayaaniya tabciid loo fasiri maayo minhum la odhan maayo kuwaa ka mida waayo mar hadday mustajiibiin yihiin ilaah rasuulkiisii baa ajiibay ya dee muxsiniintu bacdi yaga ka mida maahe waaba kulligood haddaad tidhahdo minhum iyaga ka mida haddaad tidhahdo maxaa macnuu dhacayaa mustajiibiintaasaa waxay u qaybsamaan muxsiniin iyo hayru muxsiniin bay u qaybsamaan baa ka dhalanaysa muraadna maaha muraadna maaha marka sidaas aawadeed waxay noqonaysaa mintu bayaaniyay noqonaysa minta bayaaniyada ah, ism mawsuul iyo yacni markaa sadrusilo ayaa markaa ku ayaa meeshiisa degi karaa alladii huwa marka la yidhahdo ama aladiina hum hadday markaa marba dee mawqicay dhacaysa ku xidhanta liladiina axsanuu kuwii samafalay waxa u sugnaaday minhum xaalay kuwaa la soo sheegay ahaadeen ama ku bayaansan yihiin ee mustajiibiinta ah biaacatihi aacada ilaahay ku samafalay waataqow iska ilaaliyo iska dhowray mukhaalafatahu khilaafka markaysaga allah iyo rasuulkiisa la khilaafaayo la caasiyayo attaqwa waa min alwiqaaya marka ittaqa waa iska ilaaliyey wey ya wiqaayadii baa laga keena marka zawaa'iddu la socotaa ittiqaa dee masterku weeye oo ittaqaa ittiqaa'an waa yahay waxa u sugnaaday ajarun cadiim ajar weyn huwa aljannatu ajarkaa weyni waa jannada jannada weeye shayga ilaahay uu ku sifeeyey inuu weyn yahay dee waxaad garanaysaa inuu wax aad iyo aad u weyn yahay waayo cidamka cidda sheegaysay ku xidhan tahay ya haddii masalan cid makhluuqi ay sheegayso leedahay waxaas waa weyn yahay nisbada makhluuqaasay ku xidhan tahay ilmo yar imka hadduu ku yidhahdo waxaasi waa weyn yahay yidhaha wax weyn baan arkay de waxaa laga yaabaa waxa weyna uu arkay inuu weyn yahay waan xoogaa yaro weyn mid ka yaro rooni waxaa laga yaabaa hadduu yahay wax weyn baan arkay waxaa dhici karta dameer inuu arkay ya yacni markaa ruux kaloo ka sii weyne waxaa dhici kartaa dee markuu ama maroodi oo kale arko ama marka wiil oo kale arko inuu yidhahdo wax weyn baan arkay haakada waxay ku xidhantahay marba nisbada cidda sheegaysaa ilaahay cadiimka ahaa ee makhluuqaadkao dhan abuuray baa wuxuu yidhi ajar weyn baa u sugnaaday ajrun cadiim yacni cidamka waxaa ku sifaynaya allah baa ku sifaynaya aladiina qaala lahum annaasu ina annaasa qad jamacuu lakum aladiina aladiina waxaad ka beddeshaa aladiina ka beddel liladiina qaala lahum annaasu ina annaasa qad jamacuu lakum fakhshawhum fazaadahum iimaanan yacni kuwa waxaa u sugnaaday ajrun cadiim ajar weyn baa u sugnaaday waxaa kaloo suuroobi karta ka hore in laga dhigo haddii ka hore laga dhigo iyo haddii ka dambe laga dhigo labada mid walba waa u suuroobi kartaa aladiina istajaabuu lilahi walrasuul marka laga bedelo waxay noqonaysaa aladiina qaala lahum nnaasu ina annaasa qad jamacuu lakum dabeedna waxaa laga khabraya liladiina axsanuu minhum waataqow ajrun cadiim badelun min aladiina qablahu aw nactun ama sifay u tahay ama bedel bay ka tahay mutacayin ma aha awjuh kalaa ku bannaan oo in markaa la yidhaahdo yacni markaa kuwaas taro muxsiniinta ahi waa ayo ee samafalay ee mustajiibiintana ahi aladiina qaala lahum annaasu ay hum aladiina qaala lahum annaasu ina annaasa qad jamacuu lakum ama kuwa ayaa looga jeedaa acni waxaan uga jeedaa aladiina qaala lahum annaasu aladiina qaala lahum annaasu ina annaasa qad jamacuu lakum kuwii dadku ay ku yidhaahdeen iyaga ay ku yidhaahdeen annaasu dadku ay ku yidhaahdeen ay nucaymu bnu mascuudin alashjaciyu waxaa ku yidhi nucaym ibn mascuud alashjaci nucaym waa musaqar naciim ma ah waa nucaym nucaym bnu mascuudin alashjaciyu yacnii shaksi baa laynoo sheegay inuu ku yidhi marka wuxuu ku tilmaamayaa inuu yahay cumuumun yuraadu bihi alkhusuus lafdigu inuu yahay caam laakiin muraadka looga jeedaa khusuus yahay waxaa kale jira yani markaa alcaamu almakhsuusu iyo alcaamu aladii yuraadu bihi alkhaasu caam makhsuusoo la khasisay iyo caam maxfuud ah ama alcaamu albaaqi cala cumuumihi iyo alcaamu aladii yuraadu bihi alkhaasu waa saddex nooc alcaamu almaxfuudu ama alcaamu albaaqi calaa cumuumihi waa caam aan wax takhsiisi haba yaraatee gelin caam maxfuuda baa la yidhaahdaayo la ilaaliyey cumuumkiis ama albaaqi calaa cumuumihina waa laga cabbiraa nooc labaad waxaa la yidhahdaa waa caamka cumuumnimo looga jeeday markii horeba laakiin takhsiis galoo adillo kale lagu khaas yeelo wax laga reebay alcaamu almakhsuusu baa la yidhahdaa nooca saddexaad waxaa la yidhahdaa alcaamu aladii yuraadu bihi alkhaasu waa lafdi caam ah oo marka horeba cumuumku maqsuud ma ahayne waxa loo jeedo looga dan lahaa macno gaara tani saddexda noociyo may ahayd waxay ahayd caam marka horeba khaas looga jeediy oo muraad may ahayn yacni ina aladiina qaala lahum nnaasu iyo ina annaasa labaduba cumuum caamnimo looga jeedo may ahayn ee mid walba khaasnimaa looga jeedo annaasuda hore iyo annaasada dambe labadaba waayah maxay ku kala duwan yihiin caamka caamka makhsuuska la khasisay iyo caamka khusuuska looga jeedo waxay ku kala duwan yihiin caamka la khasisay haddaan la khasisi lahayn oo adilada khaas yeelaysaa soo aroori lahayn cumuum baa loogu camal fali lahaa cumuumkuna maqsuud buu ahaa haddaan takhsiisku jiri lahayn khaas yeelay caamnimaa loogu camal fali lahaa ay waajibna ahaan lahayd loogu camal falo waxaa la alcaamu lmaqsuus intaan takhsiisku soo aroorinna caamnimaa loogu camal falaa caamka khusuuska looga jeedana marka horeba cumuumka loogama jeedo ee waxaa looga jeedaa bacdi ka mida loo jeedaa bacdi ka mida marka horeba loo jeeda caqlan baana lagu garanayaa ama xisan inaan cumuumka looga jeedin aladiina qaala lahum annaasu waa la garanayaayoo caqlan baa lagu garanayaa in dadka adduunyada ku nooli dhammaantood intay u wada yimaadeen hadalkan inayna ku wada odhan caqlan waa la garanayaa ee bacdi ka midoo laga tilmaamaayo bacdigaas weliba fardi bay noqon karaan ina annaasa qad jamacuu lakum marka uu ku yidhina qaaraadka adduunyadoo dhan iyo beledada adduunyadoo dhan carab iyo cajam oo dhan baa isu soo kiin urursaday inay maqsuud ahayn oo madiine isugu kii imanayaan iyo agagaarkeeda ila madiine iyo dadka adduunyada ku yaalla ma qaadi karaane yacni taana waa la garanayaa marka idan labada lafdi mid walba waa cumuum khusuus looga jeedo markaa ta hore fardi baa laga tilmaamay waana usluub luqatulcarab lagu isticmaalo bal luqaadkao dhan lagu isticmaalo ya imanka marka leeyahay qatala banuu fulaanin rajulan reer hebel baa nin dilay kulligood miyay wada dileen kulligood may wada dilin reer hebel waxay leeyihiin sibyaan markaysa markaa waxaan yacanii naaska jaqaya waan waxba dili karin ya sibyaan iyo caruur bay leeyihiin caydi ah waxay leeyihiin qaar markaysa marka yani eh, raqaya ah waxay leeyihiin qaar dhoofsan waxay leeyihiin qaar markaysa marka yani dee mutiiciin oo caabidiina qaar saalixiina qaar xunxun yani kulligood baa wada dilay wax dhici kara maaha ya qaara waxbaba dili karin baa ka mid a ah. marka idan maxaa loo jeedaa cid ka midaa dishay waxaa laga yahay shakhsi waaxid inuu yahay qabadat ishurtatu lissa booliskii baa waxay qabteen tuuggii kulligood may wada qabteen boolisku magaalooyin kala duwan bay joogaan ya kulligood qabashadu miyay ka dhacday may bacdi ka mida ka dhacdaa laga tilmaamaya haakada aladiina qaala lahum nnaasu alladiina kuwii qaala lahum nnaasu dadku ay ku yidhaahdeen iyaga ay nucaymu bnu mascuudin ilashjaciyi uu ku yidhi nucaymu ma tanwiininaysid maadaama ibnu ay daba taallo nucaymu bnu mascuudin baad odhanaysaa adamaarta laakiin mascuudin waa tanwiininaysaa nucaym bnu mascuudin alashjaciyu ayaa ku yidhi ina annaasa dadkii abaa sufyaana wa asxaabahu abaa sufyaan iyo asxaabtiisii ciidamadiisii qad jamacuu lakum way idiin soo ururiyeen aljumuuca jamacyo fara badan oo ciidammaa bay idiin soo ururiyeen liyastasiluukum si ay idiin dabar jaraan fakhshawhum ka baqa walaa ta'tuuhum ha u tegina fazaadahum daalika alqawlu wuxuu u kordhiyey odhaahdaasi kaasoo adhaahda ahi iimaanan iimaan buu u kordhiyey tasdiiqan billaahi wa yaqiinan rumayn allah la rumaynaayo iyo yaqiin marka la yaqiininaayo wacdigiisa iyo ballanqaadkiisa ayuu u kordhiyey wa qaaluu waxay yidhaahdeen xasbuna allahu iyagu waa allah kaafiina amrahum arrinkooda waxaa naga kaafinaya yacni allahu allah baa naga kaafinaya wa nicma alwakiil ku la tala saartu u wanaagsanaaday yacni allah almufawadu ilayhi alamru ka arrinka loo bandhigayo yacni marka ayuu u wanaagsanaaday huwa yacni ka madxigii ammaanta lagu gaar yeelay waa allah wey marka liladiina axsanuu minhum wataqow ajrun cadiim kuwooda samafalay waxaa u sugnaaday ajar weyn baa u sugnaaday kuwoodaa samafalaya kuwa ah ee allahna ka baqay ajar weyn baa u sugnaaday wa kharajuu way baxeen asxaabtii nebigu ridwaan ullaahi calayhim maca anabiyi sala allahu alayh wasalam nebiga la jirkiisay baxeen fawaafaw suuqa badrin waxay la kulmeen oo tageen suuqii beder wa alqa allaahu arucba fii qalbi abi sufyaana wa asxaabih allahna wuxuu ku tuuray alrucba baqasho iyo cabsi wuxuu ku riday fii qalbi abi sufyaana wa asxaabi qalbiga abi sufyaan iyo asxaabtiisa ciidamadiisii ayuu cabsi ku riday falam ya'tuu may iman ballankii iyagu waxa weeye way baajiyeenoo waa ka baaqdeen wa kaana macahum waxaa saxaabada la jirkooda ahaaday tijaaraatun tijaarooyin waxyaalo baayac mushtara maa jihaadun alaabooyin la iibiyey wateen camalkii saalixa waa lagu dhex wadan karaa yacni tijaaro adduunyo sida saxaabada qaarkood ba ay wakhtiga xajka ay yimaadaan ay baayac mushtarna ay la iman jireen oo keensan jireen ilaa markii dambe saxaabada qaarkood ka taxarujeen oo is yidhaahdeen warniyow waxa u soo baxdeen xaje arma xajkiina wax idinka yeeshaa tijaaradani dabeedna waxaa ku soo degtay aayaddii suurat lbaqara walaysa calaykum junaaxun an tabtaguu fadlan min rabbikum ibnu cabbaas wuxuu akhrin jiray fii mawaasim alxaji qur'aannimo uma sugnaa bukhaari baa saxiixa ku soo wariyey waa ka odhanaaya kaanad cukaadu wamajannatu wadulmajaazi aswaaqan fi ljaahiliya falamaa aslamuu taxarajuu saasuu odhanaya markaasay nebiga weydiiyeen markaasa aayaddu soo degtay waayahay wa kaana macahum tijaaraatun waxaa markaa weheliyey saxaabada la jirkooda tijaarooyin waxyaala baayac mushtaroo in la iibinaayo fa baacuu waa iibiyeen wa rabixuu waana macaasheen yaa oo dee qurayshoo kale tijaaray keeni jirtay yacni caadadu siday waagaa ahaan jirtay dee markaa tijaaradoodii iyo waxoodii waa la baaqdeen illa colaad baa meesha jirto oo meesha markaysagaa dee dagaalna waa laga filayaabee waxaan la ogsoonaya badeecaddu markay yaraato ay widhiidh noqoto way qaaligarowdaa qaacidada ikhtisaasku waa tan tilmaamaysa maogtahay kullu yani maa qalla hala wa kullu maa kasura rakhus wax kastoo farabataa waa jabaan wax kastoo yaraadaana waa qaaligaroobaan marka waa ka macaasheen waa kaga dhufteen qaala tacaala fainqalabuu binicmatin min allaahi wa fadl fainqalabuu waa gaddoomeen oo waa laabteen binicmatin rajacuu min badrin saas aawadee badru suqra baa la yidhahdaa beder tiirayd baa la yidhahdaa yani marka lagu itlaaqa fanqalabuu rajacuu min badrin beder bay ka laabteen binicmatin nicmay la laabteen ama xaalay nicmo ku dheehan yihiin bay laabteen maxaa labada macno u dhexeeya marna waxaynu u fasirnay ba'da tacdiyan marna waxaynu u fasirnay maxay musaaxaba musaaxabo haddii loo fasiro waa la xaalaynaya fanqalabuu way laabteen binicmatin ay multabisiina binicma xaalay nicmo ku dheehan yihiin marka waa marka loo fasiro maxay musaaxaba marka loo fasiro inay tahay tacdiyana waxay noqonaysaa binicmatin nicmay la laabteen nicmadaasoo min allaahi kaa'inatin min allaahi xagga allah ka ahaatay wa fadlin iyo gallad bay la laabteen yani bisalaamatin wa ribxin buu ku kala fasiray binicmatin waa nabadgelyada ya amniga iyo nabadgelyaday heleen fadligana waxa weeye waa fadligii tijaarada macaashkii weeye lam yamsashum suu xaal aan wax xumaatii taaban lam yamsashum xaal aan u taaban suu'un xumaata ayna taaban waa xaalku toddoba jumlaan la gelin marka toddobadii bay ka mid tahay lam yamsasu maxaalaan taaban suu'un xumaata ayna taaban min qatlin aw jarxin oo min qatlin dil ah aw jarxin ama dhaawac ah wattabacuu waxay raaceen fanqalabuu bay ku cadfan tahay ridwaan allah raallihaanshaha ilaahay bay raaceen yacnii wuxuu allah kaga raalli noqonaayay la yimaadeen oo raaceen bitaacatihi wa rasuulihi waxay raallihaanshaha ilaahay raaceen bitaacatii ay allah ateecayaan wa rasuulihi rasuulkiisana ateecayaan damiirka haadaa lagu cadfay wa taacati rasuulihi bay ka dhigantah fi lkhuruuji bixitaanka jihaadka loo baxayo ay ku ateecayaan iyagoo asalkii dee iimaankiiyo diinka ku ateecay ayaa haddana mas'alada hadda laga hadlaayo ah markaysaga jihaadka u soo baxa in la amray oo dabeedna ay markaa yeeleen bay markaa raalli ahaansho ilahayna saa ku raaceen wallaahu allah duu fadlin waa mid gallad iyo nicmayn u saaxiiba fadligaasoo cadiimin weyni badan wuxuu fadli weyn u saaxiib yahay calaa ahli taacatihi cidda taacadiisa u ehelka ah fadliga ilaahay waa fara badan yahayoo dee waxa weeye wax badan baa markaa fadliga ilaahay yacni ka mid ah yacni nicamka ilaahay oo dhammi waa fadli min allah waa fadli min allah hadda tawfiiqda taacada iyo iimaanka qofka la waafajiyey waa fadli ilaahay ya iijaadka fadli ilaahay ah in qofka la abuuro la jirsiiyey arsaaqda fadli ilaahay ah caafiyada ah iyo caafimaadka la siiyey waxa ah markaysaga hidaayada islaamnimada lagu hanuuniyey daacada in lagu sii hanuuniyey waa fadli ilaahay yacni waxa weeye tawfiiqda loo kordhiyey waa fadli ilaahay wahaakada xataa dunuubta markuu ku dhaco in toobadda la waafajiyo waa fadli ilaahay dalabulcilmiga ruuxa in la waafajiyo waa fadli ilaahay yacnii nicamka ilaahay lama koobi karo wain tacudduu nicmat allaahi laa tuxsuuha yacni makhluuq ma koobi karo inamaa dalikum ashaytaanu yukhawifu awliyaa'ah innamaa dalikum waa makfuufatun wa kaafa waa kaafa weeye marka waxaa loo isticmaalaa xasri baa loo isticmaalaa koobis bay faa'iidaysaa ya innadaa iyo maadeedaa la socotee kaafada ahi waxay faa'iidaynaysaa xasriyo adawaatulxasriga ka mid tahay waatu akhdar yidhaahdo adawaat alqasri ilaa inamaa cadfun wa taqdiimun kama taqadama yacni afar nooc oo markaa adawaatulxasri ah buu ku kulmiyey hal beyt beyt waaxid adawaat lqasri ilaa inama adawaadka xasriga ama koobistu waa ilaa ilaada wuxuu u jeedaa nafyi istisnaa ka daba dhacay min baab alikhtisaar wey ilaa inamaa inamaa baa ka mida inamaa dalikum ashaytaanu yukhawifu awliyaah wa xasra cadfun wa taqdiimun kama taqadama cadaf iyo taqdiim taqdiimu maa xaquhu ta'khiiru yufiidu alxasra cadaf isaguna xasri faa'iideynaya ya yani markaa wuxuu yani noqonayaa isagana mid xasri laga qaadanayo inamaa dalikum shaytaan inamaa dalikum kiinaasi wuxuu ahaaday qura ay ilqaa'ilu lakum yacnii ka idinku yidhi sidan ina annaasa qad jamacuu lakum ila aakhirihi hadalkaa ka idinku yidhi waa qaa'ilkiiye wuxuu ahaaday qura ashaytaanu shayaan buu ahaaday marka waxba uma baahna mudaaf in la qadaro qaa'ilka sidaa alihee sidaa idinku yidhi wuxuu ahaaday oo qura shaytaan laakiin haddii loo celiyo ismu ishaaraha haddii loo celiyo qawlka oo la yidhaahdo qawlka ama odhahdaasi waxay ahaatay oo qura ashaytaanu dee isma waafaqayso midna waa odhaah midna waa daato say isu waafaqaysaa waa in mudaaf loo qadaraa leha qawlu shayaani qawlu la qadaraa wamaa yali lmudaafa yaati khalafa canhu fi lcraabi ida maa xudifa marka waxay noqonaysaa xaaladdaas inamaa dalikum kii naasi maquulka ahe la yidhi wuxuu ahaaday oo qura waa kale lagu yidhi ina annaasa qad jamacuu lakum waa qowlkaas ashayaanu qowlu shayaani odhaahdaasi waxay ahaatay odhaahdii shaytaanka waa yahay inamaa dalikum kii naasi wuxuu ahaaday ay ilqaa'ilu lakum ka idinku yidhi ina annaasa qad jamacuu lakum ilaa aakhirihi ashaytaanu shaytaan buu ahaaday qaa'ilkan sidaa yidhi waa shaytaan insi ah ila shaytaankii baa insi iyo jinni labadaba leh ya min aljinnati waannaas markii shaytaanka laga soo warramayey shayaatiina alinsi waaljinni yuuxii bacduhum ilaa bacdin zukhrufa alqawli guruura yukhawifu wliyaa'ah yukhawifukum waa idin cabsi gelinayaa awliyaa'ahu awliyadiisu idinku cabsi gelinaya oo lahaa khawafaa qaadanaysa laba mafcuul saaxiibbadii ayuu shaytaanku idinku bajinayaa ya idinku cabsi gelinaya ama la yidhaha nasculkhaafid weeyo yacni waxaa lagu nasbiyey nasculkhaafid awliyaa'ahu ay biawliyaa'ihi awliyadiisuu idinku bajinaya idinku cabsi gelinaya culamada qaar waxay mareen yani khaafa maadaama ay marka hore ahayd mutacaddi khawwafa marka la yidhaahdana tadciifku inuu keensanayo tacdiye mafcuul labaad loo gudbinayo wa khaafahu baa la yidhaahdaa soo mutacadi soma mafcuul bay qaadanaysa ya calaamat lficil mucadda an tasil ha khayri masdarin bihi naxwu camil ha aan masdar u noqonin hadday ficilka haleesho calaamada mutacadiga lagu gartay ahayd khaafahu baa la yidhahdaa khawafahu marka la yidhaahdana tacdiyo waa inay keensataa tadciifku mafcuul kale loo sii gudbinayo mid bay markii hore haysatay soo maa mid labaad u sii gudbi laba mafcuul bay markaa qaadan waxba nisfulkhaafid uma baahnaba yukhawifukum waa idin bajinayaa idin cabsi gelinayaa awliyaa'ahu buu idinku cabsi gelinayaa yaa inaad ka baqataan ha yeeshe culammada qaar baa ka dhigay kaannahu khawafa ay tahay facala inay facalo la mid tahay ficilada qaar bayna saasi dhacdaa inaan tadciifku wakhtiyada qaarkood tacdiye keensan ay facala iyo facala tadciifka markay mudacaf yahay yacni markaa hulaasi ah iyo marka waxa weeye uu eh, hulaasi yahay inuu isku macno yahay marka waa culammada odhanaysaa nashuulkhaafid baa lagu nasbiyey yukhawifu awliyaa'ahu ay yukhawifukum waa idin cabsi gelinaya awliyaa'ahu ay biawliyaa'ihi buu idinku cabsi gelinaya idinku bajinaya waa yahay awliyaa'ahu alkufaara awliyadiisa saaxiibbadii buu idinku cabsi gelinayaa alkufaara gaalada ah falaa takhaafuuhum ha ka baqanina yacani waxa wey waa iyadoo aan marka mudacafa aan ahayn mafcuulkiina la siiyey falaa takhaafuuhumaa ka baqanina wakhaafuuna aniga iga baqa fii tarki amrii iga baqa inaa amarkayga ka tagtaan in kuntum mu'miniin haddaad mu'miniin tihiin xaqan iimaanan xaqan iimaan xaqa haddaa markaa mu'miniin iimaan xaqa aad tihiin iimaan dhaba yacni fakhaafuunii walaa takhaafuuhum aniga iga baqa ee marka iyaga ha ka baqina gaalada ha ka baqina ayuu allah yidhi allah waxau yidhi walaa yaxzunka aladiina yusaaricuuna fi lkufri inahum lan yaduruu allaha shay'a walaa yaxzunka yaynay ku murugo gelin oo kaa murugaysiinin aladiina kuwii yusaaricuuna fi lkufri u dheeraynaayey gaalnimada u dheeraynaayey oo gaalnimada markaa xaggeeda u cararayo oo ku dheeraynaayey arrinkood yaanu ku murugo gelin innahum lan yaduruu allaha shay'a innahum yagu lan yaduru allaha ma dhibayaan allah shayan waxba ma dhibayaan wax dhiba innaba ma dhibayaan allah yuriidu allahu an laa yajcala lahum xadan fi alaakhira yuriidu allahu allah wuxuu doonayaa an anlaa yajcala lahum xadan inaan wax dheefa ugu yeelin iyo nasiiba fi laakhirati aakhiro oo sawaabka aakhiro iyo ajarka aakhiro iyo wanaagga aakhiro wax dheefa habay yaraatee inaynay ka helin walahum cadaabun cadiim walahum waxaa u sugnaatay mutaysteen cadaabun cadaab laamku waa laamu listixqaaq cadaabkaasoo cadiimun weyni badan ina aladiina ishtarow alkufra biliimaani lan yaduru allaha shay'a ina aladiina kuwii ishtarawuu lkufra kufriga beddeshay oo ku iibsaday biliimaani iimaanka iimaankii ka tegey kufrigana doortay oo qaatay bedela aliimaan lan yaduru allaha shaya ilaahay ma dhibayaan wax dhiba dhibi maayaan shay-an waxay ka naa'ib tahay masderkii lan yaduru allaha dararan bay ka dhigan tahay marka masderka si badan bay uga naa'ib noqotaa walahum waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab ay mutaysteen cadaabkaasu aliimun ay mu'limun wax xanuujinayo walaa yaxsabanna aladiina kafaruu walaa yaxsabanna yaynay u malaynin aladiina kuwii kafaruu gaaloobay annamaa numlii lahum ay anna imlaa'anaa lahum u kaadintayada aanu u kaadinaynaa maadu waa masderiyo iyadiyo ficilka ka dambeeya master laga dhalaalinayo sida mufasirkuba sheegaayo kaadinta aan u kaadinayno u seeto dheeraynayno cadaabka ka dibdhigaynaa khayrun lahum inay khayr u leedahay yayna u malaynin innamaa numlii lahum waxaan ugu kaadinaynaa oo cadaabka uga dibdhigaynaa qura liyasdaaduu ifmaa si ay u kororsadaan dembi oo dembi ay u siyaadsadaan walahum waxaa u sugnaaday mutaysteen cadaabun cadaab cadaabkaasoo muhiinun wax dullaynaya allah wuxuu inoo sheegayaa yacni reebisu nebiga calayhi salaatu wasalaam uu ka reebaayo wakadalika ruux kastoo mu'minana waa laga reebayaay in gaaladu xumaanta ay la imanayaan oo gaalnimada ay xaggeeda gaalnimada ay ku dheeraynayaan inaan arrinkaasi waxba murugo gelin waxba inaan murugo gelin nebigu calayhi salaatu wasalaam aad wuxuu uga murugoon jiray kufriga ay gaaladu la imanayaan ee xumaanta ay miisanayaan ay ku dadaalayaan gaalnimadu ku adkaysanayaan cinaadkiiyo madaxadayga la imanayaan rabbi ka kufrinayaan nebiga ay beeninayaan kullu daalika aad buu uga murugoon jiray wuxuu la jeclaa hidaayada waa kula dadaalayey aad iyo aad buu ugu dadaalayey aadna wuxuu uga murugoonayey kufriga ay gaaladu ku sugan yihiin ilaa naftiisa inuu markaa murugadaasi inay dhibto dhibaato ay u sababi karto naftiisa markaasuu allah ku yidhi falaa tadhab nafsuka calayhim xasaraat naftaadu yaynay u bixin tiiraanyo iyo aad ka tiiraanyoonayso ka qoomamoonayso yacni kufriga iyo xumaanta ay ku sugan yihiin ya lacallaka baaqicun nafsaka cala aahaarihim in lam yuuminuu bi hada alxadiidi asafa naftaadaba inaad ku disho ma laga yaabaa yacni rumayn la'aantooda allah ayna rumaynayn yani ha ku dilin naftaada u sahalo oo yani markaa dhibta ka yare falacallaka baaqicun nafsaka cala aahaarihim in lam yuuminuu bi hada alxadiidi walaa taxzan calayhim walaa taku fii dayqin mima yamkuruun aayado mutacadida baa nebiga calayhi salaatu wasalaam laga reebay halkanna waxaa la yidhi walaa yaxzunka aladiina yusaaricuuna fi lkufri inay ku muruga gelin yacnii kufriga ay ku cararayaan ee ku dheeraynayaan dan ha ka gelin allahna waxbay yeeli maayaan innahum lan yaduruu allaha shay'a iyagunbaa naftooda dhibaya iyaguunbaa naftooda dhibay laakiin allah waxay yeelayaan ma jirto yuriidu allahu an laa yajcala lahum xadan fi alaakhira ilaahay qadar ahaan wuxuu doonayaa in nasiib yacni sawaabka aakhiro iyo jannada ayna ku yeelan saas aawadeed baanu hidaayada u siinin oo aanu tawfiiqdii ya yacni ku galladaysan waxaa u sugnaaday markaa cadaab weyni badan cadaab weyn markaase haddana waxaa laynoo sheegayaa cid kastoo yacni iimaanka ka tagto gaalnimo doorataa allah inaynay waxba yeelin kuwa ha ahaadaan ama qaar kale ha ahaadaan ina aladiina ishtarawuu alkufra biliimaani lan yaduruu allaha shay'a walahum cadaabun aliim cadaab mu'lima oo xanuujinaya baa u sugnaaday ya culamada qaar aliim waxay yidhaahdaan waa cadaab isagu xanuunsanaya macnaa waxay u fasiraan kaannahu yacni cadaabkii laftiisii dee waxa weeye markaa dhibtu ku sugantay laakiin ahlucilmiga qaarkood waxay aliim waxaa loo jeedaa bimacnaa mu'lim inkastoo culammada carabiyada qaarkood ay diidaan faciil inay mufcil u timaaddo si qiyaasi ah yaa faciil inay mufcil u timaado culamada qaar baaba inkirayba laakiin saxiixu waxay tahay inay jirto facilo bimacna mufcila sida badiicu samaawaati waalardi mubdicuhumaa sida nakiroo munkir looga jeedo sida aliimoo mu'lim looga jeedo mawaadkaas waa soo aroortay waa yahay waxaa kaloo allah inoo sheegayaa seeto dheeraynta loo seeto dheeraynayo oo cadaabka laga dibdhigayo gaalada inay khayr arrinkaasi aynay u lahayn marka inaynay u malaynin in khayr u tahay waayo dee dembigoodii baa badanaya dembigoodu hadduu batana iyo xadgudubkoodu iyo kufrigoodu ciqaabkooduna waa sii badanaya waa sii ziyaadaya sii kordhaya ya khayrukum man taala cumuruhu waxasuna camaluhu waxaa idinku wanaagsanaaday ka cimrigiisuna dheeraaday camalkiisuna wanaagsanaaday dee cagsiguna wuxuu noqonayaa saa lidkeeda wa man taala cumuruhu wa sa'a waxaa markaa idiin shar badan ka cimrigiisuna dheeraado camalkiisuna xumaado marka qofka muuminka ahi cimriga dheer wuxuu ka kororsanayaa khayr buu kororsanayaa ya dadka qaarkood wakhtiyada qaar ay yidhaahdaan dadka xanuunsanaya ee xanuunka ku raaga muddo fara badan ee dabeedna marka xanuun dhibaato badan uu haleelo sidan geerida u dhaantay yidhahdaan ya qof muslimoo caqligiisu joogo xasanaad inuu shaqaysta ay dhici karto dhib kastaba ha ku sugnaadee in la yidhaahdo geerida u dhaanta waa arrin qalad ah waa arrin jahli ah sax ma ya yacni waayo daqiiqadduu noolaado dikriga uu ku hadlo laa ilaaha ila allahu hadduu yidhahdo iyo subxaana allah hadduu yidhahdo iyo hadduu astakfirullah yidhaahdo dee khayr buu kororhsanayaa ya dembidhaafuu ilaahay ka baryayaa tawxiid buu la imanayaa darajaad baa ugu kordhayaa yacnii marka xanuunkanuu ku sugan yahay dhibaatadan dembi daadin baa ugu jirto dembigii baa laga sii daadinayaa ya toobadkeen baa ka suuragala darajaad caaliya ayuu kasban karaa isagoo marka waxawan yani isticmaaryaalka iyo dhibaatada ku nool marka aqoon darro weeye in la yidhaahdo sidan geeridaa u dhaanta aqoon darro weeye ya dhib kastaba ha ku sugnaadee xanuunkani waa kafaara lidunuub ma dembi daadin mar kastoo markaysa markaa uu dikri la yimaado ama camal saalixa la yimaadana darajaad buu korsanaya marka cimriga dheere qofka muuminka u fiican ya waatii xadiiskii macruufka ay ku soo aroortay in wakhtigii nebiga calayhi salaatu wasalaam laba inanoo dhallinyara ayaa islaamay isku wakhti islaameen isku wakhti markay islaameen mid baa cibaadada dadaal badnaa midna waa laga dadaal badnaa kii dadaalka badnaa ayaa jihaadkii galay dabeedna jihaadkii baa lagu dilay waa shahiidnimo qaata isku marna waa islaameen kii kale muddo sannaduu ka dambeeyey oo nolosha kaga dambeeyey sannad qura sana waaxida ayuu nolosha kaga dambeeyey kadibna isaga markaa lama dilin oo jihaadkii laguma diline geeri baa u timioo wuu dhintay nin saxaabiyaa ku riyooday wuxuu ku riyooday kii cibaadada laga dadaalka badnaa ee aan isagu shahiidnimo qaadan isagoo jannadii u hormaray isagu qisadii buu nebiga u sheegay calayhi salaatu wasalaam markaasuu yaa rasuul allahi waxaan la yaabay ninkii cibaadada laga dadaalka badnaa ee aan isagu shahiidnimo qaadan ayaa xaggii jannada ku hormaray oo eh, yacni marka horreeyey markaasaa nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam yacni markaa miyaanu markaa tukan lix kun oo ragcadood iyo dheeraad wakada wakada miyaanu tukan intaasoo ragcadood rabadaanna dabadii miyaanu soomin maxaad ula yaabaysa yacni cibaadada marka la eego wax kaleba marka laga yimaado salaadaha faralka ah habeenkiiyo maalintii waa toddobiyo toban ragcadood sunnayaasha reeb faralka keliya toddobiyo toban ragcadood weeye toddobiyo toban ragcadood waxaad ku dhufataa saddex boqol iyo afar iyo konton maalmood oo sannadda qamariga ah sannadda dayaxa laga tiriyey ah sannadda qamariga waa saddex boqol konton iyo afar maalmood weeye lix kun iyo siddeed iyo toban ragcadood baa soo baxaysaa faralka keliya intaasa ah. bal hadday sunnayaal raacaan ka waran ramadaanna miyaanu dabadii soomin marka cimriga dheeri qofka muuminkaa waa u fiican yahay waayo kelmadda tawxiidka u yidhaahdaa waxa weeye waa qaali wax weyn baanu ku helaya towbadda iyo istikfaarka uu la yimaado ka warran haakada xanuunka intaa uu ku sugan yaho dhan dembi daadin buu u yahay waxaa dhici karta aakhiro inuu tago isagaan wax dembiyaba lahayn oo dembigii laga dhameeyo laga sii xalay murukh waa suuroobi karta ya laakiin qofka marka waxa weeye gaalka ah wakhti kastoo uu kororsadaba dembi baa sii kordhaya waayo kufrigiiyo xumaantii buu ku jiraa marka ciqaabkiisi aakhira sii fara badanayo allah waxauu yidhi walaa yaxzunka aladiina yusaaricuuna fi lkufri walaa yuxzinka iyo walaa yaxzunka waa laba qiraa'o sabci ah qiraa'ada uu fasirayo marka hore waxa weeye walaa yuxzinka laakiin waa isku macnay labadu ya maaddadu xasana yaxzunu iyo axzana yuxzinu labadu waa mutacadi marka walaa yaxzunka iyo walaa yuxzinka waa laba qiraa'o sabciye waxa weeye waa mutacaddi labaduba oo mafcuulkii waa kaas waa la xidhiidhsan yihi amaa xazina yaxzanu iyadu waxa weye waa laazim weeye walaa taxzan calayhim iyadu waa baabu farixo laazim weeye adigu ha murugoon baa laga tilmaamaya ya liyaxzuna aladiina aamanuu marka inaad u fasirta ma aha aayadda suuratu lmujaadila ku sugan yacnii si ay u murugoodaan mu'miniintu suu mu'miniinta u murugo geliyo shaydaanku weeyi alladiinadu waa mafcuulu bihi liyaxzuna huwa shaytaanku alladiina u murugo geliyo kutubta muxaqaqaa qaarkood markay sheegayaan waxa weeye halkan xazanahu waxay yidhahdeen min xazina laga soo qaatay marka waxaan filayaa qolyaha matbacadda qaarkood ay kasradu kaga dhacday ee waa min xazana xazanahu sida inoo dabdisanba walaa yuxzinka kasrada waxaan u jeedaa maadiga walaa yuxzinka iyoynay ku murugo gelin oo kaa murugaysiinin adiga bidammil yaa iyada la godo yada godaalkiisa xaalu ku sugan yahay wa kasri zaayi iyo za'da hoos dhiggeeda wa axzana yuxzinu ya baaba afcala wey wa bifatxiha wa dammi zaayi iyo ya'da kordhigeeda xaalay ku sugan tahay iyo wa dammi zaayi za'da godaalkeeda walaa yaxzunka waa qiraa'adaynu akhrino min xasanahu waa murugaysiiyo waa murugogeliyey lugatun fii axsanahu waa luqo ku sugan axsanahu ku sugan waana luqa fasiixa labaduba waa min afsaxi alkalaam axsana iyo xasana xasana yaxzunu oo baabunasara ah iyo axzana yuxzinu labada mid walba waa min afsax ilkalaam saas aawadee mawaadic mutacadida markaysaga labada la akhriyey marna zada in la godo yada la kordhigo marna yada in la godo oo zada la hoos dhigo min xasanahu culamada qaar waxay ka cabiraan taas ficilkii la xasinuu marka hore ahaa xazina yaxzanu mucaddan bilxaraka yidhahdeen markii la kordhigay buu mutacadi noqdo culama qaar ba waxay ka cabireen mucaddan bilxaraka ya xaraka lagu tacdi siiyey fayuumi waxaan filayaa inuu misbaaxiisa waqtiyada qaarkood isticmaalaan filaya aladiina yusaaricuuna fi lkufri aladiina kuwii inay ku murugo gelin alladiina faacilkii ah yusaaricuuna u dheeraynaayey filkufri gaalnimada yaqacuuna fiihi sariican si degdega ugu dhacaayey binusratii shaytaanka gargaarkay u gargaarayaan ugu dhacaayey yani markaa kufriga si sariica ugu dhacay wa hum ahlu maka waa reer maka wey aw ilmunaafiquuna ama waa munaafiqiinta waa mihaal baa loo jeeda ahlu maka marka laleeyihi laakiin kuma gaarahee lafdigu waa caam waayo aladiina waxay ka mid tahay siiqa cumuumkay ka mid tahay ya siiquhu kulun aw iljamiicu waqad tala ladillati lfuruucu yani siiqa cumuumka marka laga hadlaayo kulli baa ka mida jamaaci baa ka mida alladii baa ka mida allatii baa ka mida furuucduna waa raacaysa alladiina iyo alla yani allataan iyo alladaani haakada marka asmaau mawsuulaadku xaalaadka qaar baa markaysaga shaksi yani marka cid gaara loo jeedaa qaala aladii aamana cid mucayana markaa loo jeedo oo machuud ah laakiin haaliban maxaa loo isticmaalaa waxaa loo isticmaalaa mawsuulaadka yani marka cumuum baa loo isticmaalaa cumuumkiisuna wuxuu noqonayaa bixasabi silatihi kolba siladiisu marka yani siday tahay buu cumuumkiisuna noqonaya marka waxay ka dhigan tahay aladiina yusaaricuuna almusaaricuuna bay ka dhigan tahay ya almusaaricuuna fi lkufri marka waa fii quwati lwasfi ay laa tahtama likufrihim laa tahtama likufrihim kufrigooda yani markaa dan ha ka gelinoo ha u aabayeelin ha ku haminin bimacnaa dan ka gelin baa loo jeeda innahum lan yaduruu allaha shay'a iyagu allah dhibi maayaan shay-an waxba dhibi maayaan bificlihim ficilkoodaa ku dhibi maayaan wainamaa yaduruuna anfusahum nafahoodun bay dhibayaan ya calaa nafsiha jan'at baraaqish baraaqish nafteedu bay ku tacadiday carabtu ku maahmahaan cidna waxba ma yeelin iyadun baa nafteeda ku tacadiday calaa nafsiha janat baraaqish yuriidu allahu an laa yajcala lahum xadan fi alaakhira yuriidu allahu allah wuxuu doonayaa waa iraada qadariya an laa yajcala lahum xadan inaan wax dheefa ugu yeelin nasiiban fi alaakhirati sawaabka aakhiriya ajarka aakhiree jannada ay iljannati jannada falidaalika khadalahum sidaas aawadeed buu u hoojiyey waxaa loo jeedaa aanu tawfiiqda u siin oo aanu markaa u waafajin hanuunka walahum waxaa u sugnaaday cadaabun cadaabu cadaabkaasoo cadiimun weyni badan fi naari naarta gudaheeda ugu sugnaaday ina aladiina ishtarawuu lkufra biliimaani ina aladiina kuwii ishtarawuu lkufra gaalnimada bedeshay biliimaani iimaanka ku bedesho oo iimaanka ka tegey akhaduuhu badala kufriga ayay qaateen badalahu badala aliimaan ishtara labada shay laysku doorsanaayo ya ba'da waxa la geliyaa ka laga tegayaa la geliyaa ya ka laga tegayo ayaa la geliya marar naadir oo sida kale u soo aroorto macnaa baaca looga jeeda waa jirta lan yaduru allaha ilaahay dhibi maayaan shay-an waxba dhibi maayaan haddaasawta soo aroortay yudiini ibnu aadam yasubu dahra wa ana dahru xadiisulqudsiga yudiinii ibnu aadam waxay culammadu yidhaahdeen hunaaka farqun bayna aliidaa'i waaldarar dararka waxaa la yidhahda dhibta weyn baa la yidhahdaa carabiga labada waa la kala gaar yeelay dhibaatada yar iska khafiifka ah ee sahlana iska caycayda iyo canjarafaynta iyo waxa la midka ah iidaa baa laga cabbiraa darar lama yidhahdo saas aawoodee waata xadiiska ku soo aroortay lan tabluguu durii fatuduruunii xadiisulqudsigii xadiis abidar mm. dhibtayda gaari maysaan oo dabeed ay dhibtaan marka yu'diini ibnu aadam yasubu dahra wa ana dahru waxaa loo jeedaa waa iidaa iyo darar ma aha iidaaguna waxa khafiifka waa iska caydiya can sharafadii iyo dhaleecaynta iska weeyi marka ilaahay darar ma gaadhsiin karaan ya darar ma gaadhsiin karaan lan yaduruukum ila adaa hadda maarata dararkii inta la nafiyey baa iidaagii adaagii la sugay adaagu markaa waxa khafiifka weeyi lan yaduru allaha ilaahay dhibi maayaan bikufrihim gaalnimadooda ku dhibi maayaan shay an wax dhiba markaysaa kuma dhibayaan dararan baa loo jeeda walahum cadaabun waxaa u sugnaaday mutaysteen cadaabun cadaab cadaabkaasoo aliimun ay mu'limun wax xanuujinaya wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk